wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka falqaynta wararka wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s waa subaxnimo talaada ah taariikhdan ay ku beegantahay tahay sagaalka bisha koowaad labada kun afar labaatanka qodobada saaka barnaamijka ku eegi doona waxaa ka mid ah madaxweynihii maamulka puntland siciid cabdulaahi deni ayaa mar kale maalintii shalahay dib loo toortay iyadoona ay soo tarayeen khilaafka arrimahaasi doorashooyinka ka dhashay ay ka taagan yihiin magaalada garowe ee caasimadda puntland siciid deni waa madaxweynihii ugu horreeyey oo puntland dib loo doorto tan iyo markii la asaasay iyadoona madaxweynayaal badan ay soo mareen siciid deni hadda waxaa horyaala arrimo badan oo u baahan in uu xal ka gaaro sida khilaafka kala dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo sidoo kale khilaafka maamulka e c kala dhexeeya oo xildhibaana ay diidihiin si xooga soo xudhay sida ay aaminsan yihiin dadka ka soo jeeda gobolkaasi qodobadaasi ayaan xooga saari doonaa inta barnaamijka aan ku guda jirno sidoo kale madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasin salaad xasan ayaa si adag ugu hor yimid heshiiska ay markaasi saciid heshiiska ay markaasi muuse biixi iyo abiy axmed ay ku gaareen magaalada adis ababa ee caasimadda so caasimadda ee dalka etoobiya sidoo kale waxaad barnaamijka ku dhegeysan doontaan xubintii kalamaan waa mar kaliyo wararka taagitaanuu tegayo geddida sultaan maanta marinayno datoosan toobiyaha aan raacnay taariikhod loo tamarkashay noqotay halka sahankayagu tigitaanuu tegayo geddida sultaan maanta marinayno saxuusan tuubiyaha aan raacnay taariikhod luusan gashay noqotay tallaabadan qaadayno ninkii turanturee magan maatida ku dhici doontaa taasina isweydiiye heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falaqeynta wararka oo subax walba ad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho magaalada garowe ee caasimadda puntland maalintii shalay ahayd waxaa ka dhacday doorasho oo mar kale uu kusoo baxay saciid cabdulaahi deni oo talada madaxweynaha maamulkaasi hayay doorashada ayaa laisla gaaray ilaa wareega saddexaad iyadoona ugu dambeyn ay markaasi kusoo eh, ay iskugu soo hareen saciid cabdulaahi deni oo ku guuleystay xilka madaxweynenimada iyo sidoo kale musharax kale oo lagu magacaabo guleed saalax saciid cabdullaahi deni ayaa waxaa markaasi hadda horyaalla arrimo badan oo ka dhashay khilaafka ee doorashooyinka ee markaasi puntland ka taagan iyadoona sidoo kale khilaaf xoogan uu kala dhexeeyo dowladda federaalk soomaaliya dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa waxa ay markaasi sheegayaan in saciid hadda loogu baahan yahay in uu xal ka gaaro khilaafka ka dhashay arrimaha doorashooyinka oo ugu horeeyo maamulka s e c iyo sidoo kale qaabka ee xildhibaanada loo soo xulay oo markaasi aan soo marin habkii loo baahnaa sida ay sheegayaan cabdi xaashi cabdisalaan falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya ayaan wax ka weydiiyey arrimaha horyaala ee haatan saciid ugu baahan inuu xal ka gaaro saa sheegtay yani doorashadii e, puntland muddo dheer kadib isqabqabsiga soo jirtay shalay ayay qabsoontay waxaan mar labaad kusoo noqday saciid cabdulaahi deni oo horey madaxweynaha dowlad goboleedka puntland uu ahaa oo waana madaxweynihii koowaad ee dowlad goboleedka puntland oo mar labaad haan yani u suurowdo inuu kursigaas dabcan ku guuleysto oo madaxtinimada dowlad goboleedka puntland shanta sano soo socotaan hogaamin doona Eh, dabcan sscna dabcan waxay ka mid ahayd intuu sacuud cabdullaahi beni xukunka joogay maamul soo kordhay eh, waktigii ay kusoo aadayna waxay ahayd wakti xasaasi ah xaalad doorasho lagu jiray eh, waktigaasna sacuud cabdullaahi beni runtii wuu soo dhaweeyey joyce kala dabcan muusan yani u banaanin misan jirin door kale muusan qaadan karin inuu soo dhaweeyo ku khasbanaa so maxaa dhacay dowlada dhexena culeys ay ka haystay mucaaradkuna dabcan waqtigaas way ku kacsanaayeen marka xaalad doorashana waa lagu jiray rajana uu ka lahaa kuraasta ka imaanayso maamulkaas c khaatumo inuu helo dabcan saas darteed soo dhaweynta taas marxaladahaas isbiirsadee dabcan dabcan ku khasabtay laakiin hadda arrinta way ka duwan tahay hadda markan wuxuu noqday madaxweynihii marxaladii doorashada laga soo baxay kursigu ku guulaystay waxaa laga yaabaa marka wadahadal dabcan inuu furo maamulkaas dabcan e, siduu ku yeeli lahayna arrimaha ugu waaweyn oo runtii caqabadaha hoosto e, maamulka saciid cabdullaahi beni oo hortaagan weeyaan siduu ku xalin lahayna waa la dhowrayaa saciid hadda waa madaxweynihii ugu horreeyay oo mar labaad puntland kusoo laabta iyadoo la ogyahay heerar kala duwan inay doorashada puntland soo mareen ilaa hataa gacanka hadal uu ka dhacay garoowe dowladda dhexe khilaaf ayaa kala dhexeeya dhinaca s c khaatumo iyagana khilaafa kala dhexeeya oo isimada xildhibaan ay soo xulan ayuu soo qortay siyaasiyiinta qaar oo ay kala aragti duwan yihiin soo lama dhihi karaa arrimo badan oo xal ugu baahan ayaa hortaagan siciidani caqabadadu aad bay u badan yihiin qayb qeyb kamida ah weeyaan runtii maamulkan hadda laakiin waxaa jirta isfaham wanaagsan inuu ka dhexeeyo e, maamulkan fc khaatumo iyo odayaasha garaadadooba saciid cabdulaahi dani waatan lagu xaglinaya odayaashu in ay wax la wadaan saciid cabdullaahi dani isfaham wanaagsan ayaa ka dhexeeyey oo wada hoose ah e, taasoo keentay in e, xildhibaanadii ka imaanayay f c khaatumo dabcan si fudud saciid cabdullaahi dani inuu gacantiisa ugu soo xulo oo gacantiisa kusoo xusho oo isaga dadku afkaara u keensado hadda sida laga yeeli doona dabcan ss khatuman waxaad ogsoon tahay go-aanka ay soo saareen markii doorashada arrimaha doorashooyinka puntland ay socdeen saam wanaagsan hore u jiray laakiin hadda marxaladu ka degnaan doontaa waxaa la geli doonaa wada wadahadal ma aqoonsan doonaa saciid cabdullaahi dani hadduu aqoonsado maxaa yacni xaalada sidee laga yeeli doonaa laakiin si markaa u eegto aad bay u adkaan doontaa in saciid cabdullaahi dani maamulka aqoonsi uu siiyo oo maamul madax banaano daris a ah la noqdo sida marxalada siyaasada eh, puntland hadda ka jirta marka aad eegto eh, laakiin waktiga ayaa sheegi doona laakiin mid ayaa jirta shalay madaxweyne ku-xigeenka puntland marka la doortay saxaafadda wuxuu weydiisay cidda uu matalayo inuu dabcan uu sheego maadaama dadku matalaya ay diideen wuxuu sheegay in n c khaatimo ay puntland ka go-in puntlandna aysan ka go-in ay yihiin laba maamul oo midaysan wixii jiran hadal lagu xalin doono meeshaas marka waxaad moodaa damaca eh, runtii eh, madaxda runtii inuu yahay in arrintaas wadahadal lagu xaliyo caqabadaha kale waxaa ka mid ah mucaaradkan oo kale oo hadda doorashada eh, isqabqabsiga kasoo dhali oo runtii ka jiray oo mara qaarkood gacanka hadal runtii mucaarad noocaan oo kaleeta puntland inuu ka abuurmo oo heer gacanka hadal la gaarsiiyo arrimaha doorashooyinka dhibka noocaasa ah inay abuuraan horey puntland uguma dhicin marka ma ahan mucaarad si fudud ku baaba'ayo oo hadda haddii doorashadayda maad ku kala tegi karo si fudud ilowsiin karo marka waxay u baahan tahay boogihii inuu saciid cabdullaahi deni dayo oo mucaaradka la fariisto oo runtii siyaasada waxaan hinkuraasta eh, wasiirada cusub xataa waxa kusii uu muujiyo in nin puntland isku wadi karo uu yahay oo xal siyaasadeedna keeni kara dabcan waa arrimaha loogu fadhiyo eh, madaxweyne saciid cabdullaahi deni markaa dhanka dawladda aad fiirisid khilaafka dawladda udhexeeya iyo maamulka puntland aad ayuu u sarreeyaa oo haddana madaxweynihii markii horeba dowladda khilaafsanaa ayaa soo laabtay ma laga yaabaa siciid daney in uu dowladda hoos yimaado oo arrinta uu ku dhameeyo wadahadal saciid cabdullaahi deni wuu ku qasban yahay in dabcan dowladda dhexe xiriirkeeda siduu soo celin lahaa ee mataqaanaa inuu tilaabtaas qaado way isku baahan yihiin dowladda dhexena way u baahan tahay culeyskii kasoo wajahay dabcan intuu xiriirka dowladda u xumaa uu dareemi karaa naftarkiisa nin ogsoon weyaan dowladda dhexa naftarkeedana hadda saciid cabdullaahi dani waa nin mandate shan sano wato waktigii khilaaf kala dhexeeyey wuxuu ahaa gabaabsi waktigiisii laga yaabaa markaa in aragti ah dowladda ay qabtay ninkaan waqtigiisii yani maadaama sii dhammaanay isbedel cusub puntland imaan karo suurtagal ay ahayd laakiin hadda arrinta way ka duwan tahay labada dhinacba runtii way ku qasban yihiin in miiskooda hadalka iskugu yimaadaan arrimaha jirana la xaliyo eh, saciid cabdullaahi deni hadduu marka dabcan hadda isku diyaariyo in dowladda dhexe eh, eh, colaadii kala dhexaysay inuu halkaa kasii ambaqaado runtii way ku adkaan doontaa arrimo badan oo puntland oo horumar u ahaa dabcan oo u baahantaha puntland ayaa caqabad in hor istaaga ayay noqonaysaa marka danta waxay ku jirtaa in dowlada dhex wada hadal la furo dowlada dhex naftarkeedana hadda arrimo badan oo masiiriya oo wadanka hor yaala ayaa jira oo looga maarmi karayn puntland oo haddaba la dhaqaajin waayo waxaa kamid ah shirarkii ay galeen madasha qaranka ilaa hadda xildhibaanada lama wargeynin saameynteeda ayuu yeelan karaa saciid cabdullahi beni mucaarad ayaa jira runtii oo dadka madaxdii hore wadanka usoo marta arrintaasoo dhaliilsanaa hadda marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan yihiin ansixinteeda looma maarmi doono puntland marka waxay noqonaysaa sheekada inaan la suuri karin hadii laakiin kala taga uu sii socdo wax badan oo dabcan oo caqabadaha labada dhinacba ay dareemi doonaan ayaa jiri doona dabcan dadka qaar inta badan waxay aaminsan yihiin in siciid xildhibaanada isaga gacantiisa kusoo qortay eh, kadibna uu dhaarsaday hoolkan uu keenay taasna mar kale dib ugu soo laabtay iyadoo musharaxiintaba ka qayb galeen doorashada loogiya haddana waxaa jira dhaliilo loo jeedinayo in qaabka xildhibaanada loo soo xulay arrimahaas ayagoo taagan yihiin haddana siyaasiyiinta mm, qaarkood ayaa la sheegaya inay suluugsan yihiin doorashada horta si marka loo eego eh, mas-uul kasta oo madax ah ama dowlad federaal madax ha ka ahaado amase dowlad goboleed ha ka ahaado waa eh, dhaqanka soo siyaasada soomaaliya marka la eego wuxuu waqti badan geliyaa siduu dadka u soo saaranayo oo xildhibaanada soo baxay uu saameyn ugu yeelan lahaa ugu yaraan uu u noqon lahayn kuwo hadhowda isaga codka siin kara marka wax gooni ah hadda taas siciid cabdullahi deni looga eeday dabcan ima muuqato codad ay mucaaradku lahaayeen oo xildhibaanadana way wadi jireen dhammaan lama dhihi karo xildhibaanadu puntland isaga gacantiis kusoo wada qortay laakiin wax saameyn ku lahaa oo gacmo gacmeen ma jirtay oo guddiga ku sameeyey soo xulista baarlamaanku taa way dhici kartaa dabcan haa waa la dhihi karaa Eh, eh, laakiin eed dhammaan dusha loo saari karo dabcan hadda kama dhex arko meeshaas eh, midda kale waxay tahay marka oo meesha jirto hadda ay tahay doorashadan qaabkan hadda ku dhacday way ka duwaneen doorashooyinkii hore waxay ahayd doorashooyin runtii doorasho caqabadaheedu aada u badnaayeen oo duruufo marxalado kala duwan soo martay oo labada dhinacba dabcan isku soo daaleen mucaaradkuna iyagoo dabcan haddaan u diyaarsaneyn xataa in doorashadu ay dabcan sikadiisa ay ku galeen oo aada wax iskugu diyaarinayeen marxalad dagaal oo islahaayeen ninkaa marno kursigu inuu ka taga diyaaro maamul doorasho u qabto waana waxyaabaha guuldarada mucaaradka ku keenay inaysan ahayn dad diyaarsan oo oo qorsho u diyaarsanaa maysan ahayn waxay kusoo galeen sikadiis ah dhexdoodana dabcan kalsooni miysan oolin isku tanaasul badan miysan jirin waxyaabaha guuldarada ku keena ayay kamid tahay dabcan cashar ay ka baran doonaan aan isleeya doorashooyinka dambe soo socda laakiin arrinta xiisaha mudana waxay tahay dad badan hadda hadal hayaan siciid waxaa la leeyahay eh, cabdulahi siciid cabdullaahi beni wuxuu isku diyaarin doonaa doorashada federaalka soo socoto eh, waa nin halkaas dab weyn maadaama uu kasoo gaari mar kale inuu tijaabiye laga yaabaa sida uu hantiisii siyaasadeed ugu guulgaari lahaa waxaa ugu weyn oo doorashada puntland oo waqti badan u geliyana ay tahay midda federaalka soo keeli lahaa maadaama taas arrinta xiisaan badan waxay tahay jubbaland eh, yani khilaaf badanaa kala dhexeeya xataa iyada naftarkeeda siciid cabdulaahi deni iskuma wanaagsaneyn waqti badan ay soo wada qaadateen xiriirka dowlad goboleedka puntland jubbaland ka dhexeeyey dib mau eegi doonaa marka wuu ku qasban yahay siciid cabdulaahi deni hadduu rabo inuu noqdo eh, nin siyaasada soomaaliya ka dhex muuqdo in xulafaysa siyaasadeed inuu helo kaasini wuxuu ahaa cabdi xaashi cabdi salaan falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya ooan wax ka weydiinayay dib u doorashada saciid cabdulaahi deni madaxweynaha maamul goboleedka puntland iyo arrimaha yaalla oo ugu baahan inuu xal ka gaaro weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqeynta wararka soomaalidu waa cajiib afrikaba waa ka sooc sansaanka carbeedna ma leh cid lagu suureeyo ma leh bal eega siday yihiin siddeedda iyo tobanka gobol intaba calamaa la suday intuba waa suuq madow intuba waa sumad qabiil intuba waa saylad jaan damaaci bay wada sitaan masayr baa lagu salliday sad bay u hamuumayaan sandalo maqan bay rabaan sarrayn bay doonayaan waxayse xariiriyeen saboolkiiyo martadii aggoommihii bay sidkeen sidii xoolahoo kaley ku baayacayaan sunuud waxay ka samaynayaan waxaanay siin karayn aa weli waxaad barnaamijka falqeynta wararka madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasim salaad xasan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada qaahira ee caasimadda dalka masar ayaa waxa uu sheegay in heshiiskii ka dhacay magaalada adis ababa ay wada galeen muuse biixi iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed uu ahaa mid markaasi sharci darra ah islamarkaana marnabo etoobiya aysan qaadan karin baddeena soomaaliya isagoo sheegay ama isagoo shacabka ugu baaqay in ay muujaan midnimo somalilan waxauu sheegay inay ka mid tahay soomaaliya ayna heshiis la geli karin waddan kale ee markaasi soomaaliya weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka waxaad kusoo dhawaataan xubinta kalmaan brimer wolod waa bangi kula socdo beesa ku hayee biilasha kudhiib waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war anagu annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalemaanay warmaysiina puntland waxaa ka dhacday dalka guushiisu waa deni deni daali maayee wuu bedeli war cabdikuusa waxaa ka tagtay halka diran noo diyaara wadani daali maayee wuu bedeli madaxweynehaynu wadani hadda ka horna waxaan ka maqli jiray intuu deni yibi dab lama shidan waranna waxaan kaloon ka maqli jiray boosaa sadeeqow ku diray boqol kunoo ruux warbow hal codo hallaabay ma uusan jirin bow waxaa kaloo la yidhi waxaa taqaan dooro waxaa taqaanaa ka heshaane dha waxaa kaloon anigu maqli jira nin dooraan doortaa xow dhaahdeen dadka seexowd ambaajiisen wah dani ma in haystan anaagadhay anaagadhisdhay ma erijarnaysan waran waxaan ogaaday musharaxiintii tartamayey dani inuu ugu ragsanaa sababtoo ah liis uu isagu soo qortay ay kula tartameen inta kale war hore waxaa loo yidhi nin keligii garrama iyo nin dhulka ganay midna ma gafo warboso farmaajo kuma oran hadda dani keligiisu soo madmadoobays waa la doortaye la doortaye waa la doortaye maxa loogu daalaa waa la doortaye deniso noqoyso noqoy buntland way dareertooda ugaan doonay qaado danteedu waa nabaad soo noqoy war inaad marna tidhaahdaan dani waa duuloo dadow laayay marna aad tidhaahdaan danteennu waa nabadee soo noqo see isu qabanaysaa aryaadhaha saaxiibkay ibraahim calina waxa uu yidhi deni nimanka doortaayo dib waashideeneeyaadama deni nimankii doortaayow maqli jiray dab nin haayo day lama yiraa manaba doonayo warnamiyow hees omay bar jirjirtay dogon walan farwiinaye dubisheele gooriye daadaar luku suge aryamadeeyo waxaad ka tagtay dadabkoo hajiidaaw war cabdullowba waha ku daaline dowladnimo waxaa loo xushaa door wax kuu tarae ina deni shantan dooran oo duubka loo xidhay war bashiiro waxaan maqli jiray waxaa duubka xihan kara oo doonta wadi kara nin la doortayoo mudan reer buntland aleenahe annaguna daraajadaasaan du'a iyo kalsooniba ugu sii darayna warmaday xaafadda washingtone garowa ku taalla cid kaasoo tarxiilaysa ma leh madaxweyne denina casharkii koonfur galbeed waxbuu ka bartayoo ajoylo ooyow oriyo waa codeeyey aryaadhahaasa migay cabdullana waxau yidhi how manin la kufay kii hora horsaa u qaatay ku labaad manin la kufay hora horsaa u qaatay ku lamaad warbow cabdulow taa'ilahba wax ka odhanahaye deni wax dambo colaada federaalka lama galahayo sababtoo ah wuxuu yidhi markii la doortay maanta wixii ka dambeeya ilahan ka cabsanno shantii hore la soo dhaafay alla kacabsi ma jirin miya war masaajidda laganuudi jira maa lakacabsiadhanna war siyaasada sir joogta walata saaxiib joogta malamaysin arne warasadiyaanu markuu baarlamaanka la hadlaya wuxuu yidhi baarlamaanu haddii aad i doorataan oo codka isiisaan su'aal aad i weydiiseen ka xanaaqi maayo warasadiyaanu waa kii madaxweynaha salaanta ka qaadi diidee mar labaad haddii la doortay dhiiggi maku koray war lankeeratulodhow aawma in waaliya eray lanki afkuladhow shibmantaalohe oo waa ka hadda ka hor yidhi maalinta doorashada hoolka baarlamaanka aadi maynee guriga daniya noobala badane muxuu eh. ka soo doona meesha waar saddex cod buu helay haddaba meesha in wax kala jireen eh. ambastor cawadba afar buu helay war waxaa ugu daran ninkii wasiirka arrimaha dibadda iska casdilay ee abshir haruuse oo helay sideed cod kow war maslaxaddu ku soo dhacay war horuu jiro hor uga baxay leedaha la yidhi walbadsoy walbeelatana la eri war waxgadgaddi waxa kula gadoomeena waa la war kii aanu dhigtay ma ahana waa la yidhi warbow cabdiwelagaas buu fahmo eh. gas buu sii war intaasoo dhan waxaa igala daran maxamed cabdiraxmaan faroole oo tigtog isagoo teleefonku hadlaya ololaha ku jira ku xarakaynayay laba cod un helay oo hadda sinatar cabdiraxmaan faraale wiilka wasiir looga dhiga ku qancay <laughs> war waliileanay ulma haddii addiin waayta ololad isku aamasa war waxaa la yidhi mugdi gacan la taagaa waxay mudan allaha oge dani wallee ballankaas kama bixi karo urbawadani ma taqaaniine hadda ballankaasi waa gacan uur ku jidha war faroole ma lahanoo geetimirku shan iyo toban sana ka badanuu ku baxaa war kalamaanay doorashada puntland taa taqaaneen maahee dalla'aanaad ugu rafanaysiine waxay ahayd doorashadii ugu midxiiska badnayd wah oo nimanka daniila tartamaan busrayabley bahayna ajooyla ooyow oriyow ed shay dhiibadi waar walla weyne annaguna muuse bixi sidaa deni doorashada uu qabsaday muxuu ugu qaban waaye somalilan haddayba saa u hoolyar tahay war muuse muxuu doorasho qabtaa wasiiradiisii baa iscasilaye war horta muuse wax badan uu soo kordhiyey markii u horraysayna adduunka waxaa la arkay sawirka magaalada lughaya war ma etoobiyaa soo bandhigtay war shacab arisana inta bannaanbixina beledkii soo sawireen markaas waxay dhaheen dhulka annagaa leh soomaaliyaana nala leh inagaale hadday dhaheen reer lagu hayaa culammadaduba waxay tidhi dhulkannaga laftannaga baddannaga cirkannaga war wasiirka gaashaandhiga ee is casilay ma jabuuti baa laga soo wacay wararta madaxweynaha la doortay ee puntland siciidani ma ka hadlay etoobiyada badayna la siiye waar jamhuuriyadda meela kaga dhicin war waliileeray sayla waa dhulkeeni soomaaliyo dhammaan surunkay laheed iyo sabaadeeda weeyaan war ka tagtay soo hedintaa badda dheenne saami aan u leenahay <laughs> kulay taa ka saar tahay <laughs> sahal looma bixi karo hayay waar xaggaa ku yeelateen war haddaama abi axmedaa leh naw war abi walaalana waanu nahay waanu ixtiraafayaa soomaaliyana jaar baad tihiin miya warbow faysal caluuraabeba wuxuu yidhi <laughs> siciidaniyou soo laabatay hadda siyaasaddeer wax ka bedeldaliya dad baa inaga dhaxaye oo deni hadduu itoobiya la xirtoo dhulkala siiyo yaa u diidaaya war ma waalantaa war ha nugu maqashiin warbow kala maanay hore idinku sheego siyaasada buntland waa ku wareen dhaanin waa kundheedhahay kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay war kalamaanay deked raadinta etoobiya horaan uga hadalo waxa la yidhi ninkii nabad doonayow adduunyadu waa dagaal durbaan baa nacabu tumay dab iyo olol baa ka shidan xumaan bay daaran tahay colaad baa loo darbaday damaacigu waa gumayste dulaal baa soo horkacay dalkeenna barwaaqada ah ayuu duulaan ku yahay badeennay doonayaan waxaan ku dhammaynay dareen ruuxii ilahiyo dadnimo soomaaliyeedow difaac qarankaaga oo bulshada soomaaliyeed iyo ku dayo dawladeenna wacan nagu dayo walaal nagu dayo waraabaan axmed saciid saabirow weli ma nabadii nolol inay jiraana u malaysay urbow kudayashadu waa waxaa lagaa rabee danina mar labaad baa la doortaye kudayo buntland kudayo siday dawladeedu tahay aryaadhaha madaxweyne xasan sheekh lamada golee baarlamaano la kulmay safka hore banneeray ubow habeenkii ma shirtaanin aryaadhaha warkaan hayga dhex gelina madaxweynuhu khudbadna waa jeediye wuxuuna yidhi beesha caalamka waxaa laga rabaa inay soomaaliya garab istaagaan waa lagu soo duulay kuwa naga aamusay iyo kuwa etoobiya ku taageeraya falkaanna xabbad isuma kaanya dhaammaan hadde haddaan dulmiga nala ka daynna albaabba aanaan garaaci jirin aan ku qasbannahay inaan garaacno waxaanaan samayn jirinna waa naga suurtoobayaa waxaan ka xishoo jirnana waa falayna ereteriyoba horuu aaday mugga waxaa ay soo baxday masar inuu alxakiim xayaatu soomaal wa mawtulxabash ka keeni doono adda waa tiina hore loo yidhi ninka tuhunsan soomaaliya tabaryarow antala qusiiye warhooy timir laf baa ku jirta war abdullah waxaad ka tagtay tallaabada aan qaadayno ninkii turunture maagan tumaati sida ku dhici doonta taasina isweydiin leh fariimahaasi iyo xubintii kalamaan ka sii horreysay waxay gebagabo u ahaayeen barnaamijka falanqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkaa kala socodsiinayay shariif sheeke in uu nabadgelyo